qaala shafara aqimu balyawmi suduura matayrikum fainii ilaa qowmin siwakum lam yaruun bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wsali allahuma calaa nabiyina wa mowlaana muxammadin sala allahu alayhi wasalam qaala almualifu raximahu allahu tacaala ama qaala shanfara aqimu balyawmi suduura matayikum fainii ilaa qowmin siwakum laamyaluu suduraa madiiyikum fainii ilaa qowmin siwakum faqad xumat ilxaajaatu wallailu muqmiru washuddaat liطiyatin madayaa waarxuluu wallailu muqmiru washuddaat liطiyatin madayaa waarxulu wafi lardi man aali lkarimi cani ladaa وفيها لمن خاف القلم تعزلوا لعمرك ما في الأرض ضيق على أمر سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل ولدونكم أهل نسيد عمال سوء وأرقاض زلل وعرفاء جيل هم الأهل لا مستودع سر ضائع لديهم ولا الجانب ما جار يخذل وكل نبي باسل غير أنني إذا عارضت للطريد أبسل وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجالهم إذا أشجع القوم يعجلوا وما ذاك إلا باسطة عن تفاضل عليهم وكان الأفضل المتفضل وإني كفاني فاقدا من ليس جازيا bxusnaa wla fii qurbihim mutacalalu alaaatu asxaabihim fuwaadhu mushayacu waabyadu islituhum wasafraau caytalu hadufu min almulus ilmutuni yaziinuha rasaa'icu qad nitat ilayha wamixmalu ida zalla cana saamuxan aadkaanahaa murazaa'atun cajla tarinu watucwilu walastu bimihyaafin yucashii sawaamahu مجدعة سقبانها وهي بهل ولا جبينك أمر بهم بعرسه يطالع في شانه كيف يفعل ولا خارق هيق كأنها فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل ولا خالف دارية متعزلين يروح ويغدو داهنا يتكحل ولست بعل شر ولست walastu bicallin shaaruhu duuna khayrihi alafaa idaa ma rutujtaaja aczalu xogaa abyaadda wuu isdaba marmarinayaa kitaabkan laamiyatulcarab la yidhaahdo wuxuu ka mid ahaa kitaabtii aynuu akhrinay waxoogaan yar oo muqadamahon badnayn oo aad u yar baan rabaa inaan ka bixiyo tarjamada ninka kitaabkan iska leh oo la yidhahdo ashanfara sacluuk buu ahaa caydh ah shaacir buu ahaa nin orodyahana oo jaahila ayuu ahaa fardaha waa ka dheerayn jiray min alcadaa'iin buu ka mid ahaban tuwafiya fii caami sabciin qabla alhijra hijrada toddobaatan sano ka hor inuu dhintay baa la sheegaa shan boqol iyo konton iyo labadii miilaadiga ku beegan mashhuur wuxuu ku ahaa qabiiladiisa ree alyamaniya magaciisa sida saxdaa wejka ugu xoog badan thaabit ibnu aws alasdi inuu lahaabaa suurtabaa loo badan yahay taa ayaa suurtagala thaabit ibnu aws alasdi azahraani nashaa bayna aqwaalihi dows wa ahlihi bani salaamaan ibnu mufrij nimanka la yidhaahdo reer bani salamaan niman la yidhaahdo hooyadii ay dhashay oo isku hooye ahaayeen ayuu asagu ku soo dhex koray qisuu leeyahay waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mid ah ayuu nin caayey ninkii markuu caayaa wuxuu ku yidhi horta yaa tahay nin walaalkii inuu ahaa oo iskooye yihiinna waa loo badinaya ama qof walaalkii ah intaba waa la sheegaa kabacdi baa wuxuu yidhi war adigu reerkan ma tiid reer bani salaamaan ma tiide nin reer bani asdi oo yamanaad tahay hooyadii buu u tegoo ugu waraystay waxay u sheegtay reerkoodii in lagu soo duulay nagna laga dhigay asagoo tafta haysta hooyadii lasoo qafaashay waagaa hore jaahiliyadii waa la islayn jiray waa qabla numuwe nabinimada ka hor bay ahayd oo diinteena islaamka subanti soo degan bay ahayde hawshu halkaas inay la martay buu sheegay wuxuu nadar ku galay inuu boqol nin ka dila reer bani salaamaan tolkiina ugu aaro nimankii soo koriyey hooyadii qabay ay walaalihii ka dhasheen hawshii sagaashan iyo sagaal nooloshu ku dilay oo nadarkii waa oofiyey waagii damba waxay u galeen meel ceel ah oo habeenkii xilli afar iyo labaatanka sac biyo ka cabbi jiray bay habeenkii u galeen meeshii markay ugu dhunteen si walba intay yeelanay qaban waayeen ay ka quusteen niman sacaaliika ah oo duurjoogta joogto ah oo iyaga dhanba jabhadaana uu wadan jiro o uula socon jiray nin caqli badan oo sheeko badan buu ahaa lafdiga shan fara waxaa loogu bixiyey baa layidhi nin bishima buurbuuran buu ahaa oo aad iyo aad u orod badan dagaalyahana leebkana aan la gafin cidduu doono waanu tegi doonaa markuu ku dhaho alla maxaan garoob ilmo yar maxaan agoon ka dhigay garoobna islaanna nin lahaydna maxaan nin la'aan ka dhigay buu leeyihi wax badan buu ku sheegi doonaa marka waxaa la yidhi kabacdii eh, sagaashan iyo sagaal buu dilay hal nin baa soo hadhay boqolkii soo maaha waa dambe meydkiisa maysan aasina markay habeenkii dileen ay meesha ceelkaa usii galeen ay dileen bakhtigiisii bay meesha kaga tageen niman reer bani salamaana waa dambe soo maray oo markaasuu mid ka mid a ah halkaa janjamada la yidhahdo ee qadaadka mise halka madaxa meel ka mid ah oo jirkiisu iskaga istaagay isagoo lafaa laf baa ka soo duushoo halkaasay ka gashay neeftaa ku dhegtay wuu dhintay boqolkii sidaasuu ku kamilay fa mia boqol sidaasuu ku dilan <clears throat> nashaadkiisii marka inahaasa ugu xoog badan xagga wafaadkiisana kaana maqtalu shanfara alasdi sanata sabciin qabla alhijiriya yacni annabawiya sanadkii shan boqol iyo shan iyo labaatan miilaadiga faqad qutila waa la dilay min bani salaama ibnu mufrij faqad qatala waa dilay cafwan faqad xaqiiqa qatala waa dilay min bani salaamaan ibnu mufrij wuxuu ka dilay tiscatan wa tisciina rajulan fii haaraati weerarkiisii buu ku dilay calayhim uu weerarayay fa aqcaduu lahu waxay u fadhiisteen waxay u fadhiisiiyeen ama ay u dhigeen lahu isaga asiid ibni jaabir asalaamaaniy wa xaazim albaqmiyi ninka la yidhaahdo labadaa nin bay u ugu talagaleen ay waxeeyaan arrintu ayadoo sa ahayd waxaa dhacday marka meel bay ku sugeen meeshii say ugu sugayeen buu habeenkii biyo u soo doontay adoo halkaasay ku direen waa riwaayaadka ugu xoog badan weeye sacaaliigtan buu ka mid ahaa shucarada carbeeda ee duurka iska wareegta ee dadkooda lasoo baabeeyey isaga la midkae aragoosiga iyo waxyaalaha meesha u fadhiya shan faran nin wuxuu ahaa gabay cajiiba tiriyey aqimu banii umi suduura madiyikum fainii ilaa qowmin siwaakum la amyal gobihiisa waxaa ka mida ah, u tegi doonaa wain muddat ilaydi ila zaadi lamakum biacjalihim idaa shacu qowmi acjalu wuxuu leeyahay wain muddat ilaydi ila markii cuntada ragga loo soo dhigo gobonimo badan buu ku faanaa geesinimuu ku faanaa toog inuu leeyahay inuu khatar yahay inuu gaajada u adkaysto waxyaalahaasoo dhan buu kitaabkiisa ku sheegi doonaa wain muddat ilaydi ila zaadi lamakum raggu wuxuu le markay soo fadhiistaan oo cuntada lasoo dhigo dhowr berina raggu u qatanaa u gaajaysnaa anuu nin homgorayo qabo balaayaho gacanta la gala mihiye iska sii wadaan dhahaa buu le wada baasha marka ugu dambaysaan xoogaa soo kurkursadaa waan yar kada labsaa laba jeer baan saa u qaataa waabaan iskaga baxaa farahana saasaan iskaga hurgufaa buu le balaayaan ahay buu leeyahay corka kasoo dhacday oo aan libiqsanin oo gaal gaal dhalay ah <laughs> ayuu leeyahay waxaa ka mid ah wa astafu turba alardi kay laa lahu wuxuu yidhi markay gaaja ay qabato ee gaajada aan la joogi waayo si aanan qof bini aadama baahideeda u dareemin siigada intaan catoobsadaan afka ku shubtaa buu leeyahay wuxuu leeyahay udiimu miaala aljuuci xataa umito gaajada laftirkeeda soo dadka ma dhibto anaa meermeeriya markaasay dhahdaa bui war waan dhintay war ma nooli wargoonahaynshiga qaad wargoon ahayn markaasay marka dambe kow baan ka siiya gaajadaan dilaa buu leeyahy walastu bimihyaafin yucashii sawaamahu mujadacatan suqbaana wahya buhal baan u tegi doonaa wuxuu yidhi qawsaar miihi geela intuu maanta duurkii maalay oo habeenkii fiidkiina listay oo gaajo la seexan waayo kugaa iimaanka alla ka qaadka oo hashiiba fadhida kiciyo oo qurbicii ooda ka faydo oo ku soo daayo oo xag ka maalo qurbicii oo hashii aan dharaqsanina ka xareeyo ulkaga xareeya oo qowsaaraho xilala qaato oo geelleyana miimidho shaytaanoo saas u dhaqma waa mamnuuc geel habeenka lama kaciyo ceeb weeye hashioo labaiyo tobanka maanta socota habeenka markaad gega kaga dhufatid saasay u melmelaysaa istaagay diidaysaa markaas intay istaagto labada hojen bay iddaabay kuleedan waa aska fadhiye farayga qaad e, walastu bimihyaafin yucashii sawaamahu mujadacatan suqmaan wahya buhalo wuxuu kaloo dhihi doonaa libaaxiyada yaan saaxiib lahay iyo dhurwaayada iyo warkay iga geen maayaanoo ijaajuusi maayaan buu leeyahay ijaajuusi maayaan adigo bini aadamka ayaa ka fiican bu kuleey wehelka aa sinyarow baa la yidhahdo ku dheeraan doonaa yey baa la yidhaahdo oo qamanshuud ah oo qalka saa u taagaya oo indhaha galeec ka siinaya oo meel sarfog wax ka uriya wuxuu qabtana uun ka baxsanayn habeenkiina guuraha ugu gaalaa bixiya leylka habeenkii wuu ku dheeraan doonaa oo aad iyo aad u sharxi doonaa dhibad ba hala yidhahdo sharxi doonaa oo masiibo ah oo qurqursi tiraado biyaha dhacda darki dacda biyaha ka lefto cadleef la yidhahdo ayuu ka sheekayn doonaa marka u dambaysana wuxuu kusoo gebagabayn doonaa waxyaala marka waxa weye aan arki doonno sida baciid iyo balaaye iyo goodir iyo waxyaalahaasoo dhan buu markaa ka sheekayn doonaa tarjamadiisa marka waxa weye maaragtay wehelkiisa waxa weye maaragtay Eh, wuxuu kaloo ku faani doonaa inuusan ahayn walastu akha muribin bicirsi yuaalicuha fii shani kayfa yafcalu leh walastu mihi akha nin af ur badan muribin bicirsi islaanti isgaa fadhiya ogta tanay maxaan samayna maxay kula tahay ii war haye saama samayn kara islaanti waxba kala tashan waa ya waa islaan ubtalisay islaan ubtalisay wey ninkaana mihi buu leeyahay yuaalicuha fii shani kayfa yafcalu waxba ma samayn karo islaantayda ay ugu tiri ya warre <laughs> waqooyi sheekaysanaya waxaa arka u yidhi mid baa sheekaynaya kaas islaanteeda waxay ugu tiri ada hadalka ku wadee sida waaryaha <laughs> waaryaha waar ninka malaha islaantiisan baa waxu sheegtaba waar islaantaada ma garabdaar beelada kuleeya ma wax ku sheegta waa niman cajiib oo kaftan badan wey waa ma la yaab waan u bogey markaas muxuu leeyahay sheeko haddana soo bilaabaya cabaar markuu sheekadii wada unbuu leeyahay hadalka adaa kuwa tee kaama kala gooye islaanteeda waxay ugu tiri <laughs> kii kaleu fiiriya xule wareedhaankuud ninku muxuu aha islaanti maxayd waaya wuxuu le marka wartaniyo maantona islaanteeda ay tirin baad leedahay niyuse wuxuu jiraa <clears throat> markaasuu u sharxayaayoo bad kale u gelayaa marka marka kaftanku waa muriix wey wuxuu yidhi maalin dhowta aan daawanayay nin aanu malan rawaqooyi inuu yahay banaadiga qosli marka masaajid buu ku jiraa waxbuu wacdinayaa wuxuu leeyahay ina asalaata tanhaa can alfaxshaai waalmunkar buu ka sheekaynaya ina asalaata salaadu tanhaa waxay reebtaa can alfaxshaai waalmunkar markaasaa wuxuu leeyahay waa salaaddii waanu tukannaa afar labaatanka saace muxuu yahay qofkan masaajidka markuu dhex joogana abubakar sidiiqa waar markuu masaajidka ka baxana abujahal oo yara <laughs> masaajidka markuu dhex jira waa abubakar oo yar oo naqan bannaanka ma u baxay waaba abujahl oo yarba aawa ina salaata tanaaca alfaxshaa walmunkar marka waxyaalahaasoo dhan buu ka sheekayn doonaa wax badan buu marka ku sheegi doonaa gobigiisa waa yahay aqiimuu banii ummii suduura matiyukum fa inii ilaa qowmin siwaakum laam yalu faqad xumat alxaajaatu wallaahilu muqmiru washudaad lidiyaatin madaaya awarxulu ubuu dhihi doonaa aqimuu banii umi suduura madiicikum faculun mafaacilun faculun mafaacilun faculun mafaacilun faculun mafaacilun lix jeer baad ku celinaysaa umi saddex faqra caruudiyada waa baxru dawiil baxarka ugu sarreeyuu ku qoran yahay buxuurta gobayga lix iyo tobanka qabiila gobayga u kala baxo gobayga ugu sarreeyuu ku qoran yahay fa innii ilaa qowmin siwaakum lam faqad xumat ilxaajatu wallaylu muqmiru washuddat litiyaatin matayaa waarxulu wafi lardi mana lilkarimi can iladaa وفيها لمن خاف القلم تعزل لعمرك ما في الأرض ضيق على أمر سرى راغبا وراهبا وهو يعقل ولي دونكم ألو نسيد عمل لسو وأرقى تزلل وعرفا جيل هم الأهل لا مستودع سر ضيع ladayhim walaljaanibi ma jaara yukdalu wakullu nabiyun baasilun ghayra annani idaa caaradathu litaraydi absalu aqiimuu bani ummi suduura madiyikum aqiimuu leexiya banii ummi yaa banii ummi hooyaday wiilashay dhashay reer banii salaamaanow suduura madiyikum gaadiidkiinna laabahooda iyo xabadkooda xaggaa iiga duwa iga leexiya waxaanaad igu soo wadaan wey inagu kala geeya wey arliga macnaheedu carliga inagu kala geeya waxbay samaynaysaa caddaa laga bilaabo abeesaynu kala goosannay waxaan isu nahay male nabaday fa innii anigu la amyalu mid u leexasho badan baanaho aadaya haddaanba tegayaa ilaa qawmin qolyo xaggood siwaakum idinka aan ahayn saacaddaa laga bilaabo reer beni asdiso awal ma ahaan jirin qaa'id baan ahay reer beni asdiga dhammaysteen ee tirtirteen anigaa calanka u sida saacaddaa laga bilaabo maanta kabacdi reer beni salaam aan igu arki maysaane nabaday nuu kala geey gabay kalaa wuxuu ahaa aqiimuu banii ummii suduura madiyikum maya aqiimuu bani nucmaana cannaa suduurakum wa ilaa tuqiimuu saakiriina aru'uusa aqiimuu bimacnaa macnaheedu waxa weeye isrifuu leexiyow bani ummi yaa banii ummii suduura madiyukum wa iga taga inagu kala geeya gaadiidkiinnan iyo xoolihiinna waan idinka tegey waan idiin daayey dhinac baan ka maray uma dhowi ma rabo fainnii anigu la amyalu mid la xasho badan baana ilaa qowmin siwaakum idinka aan ahayn qolo kale aan aadayaa is arki mayna mar dambe dagaal baa inaga dhexday markaa iyadaa wey faqad xaqiiqa xumat waa la xidhay alxaajaatu danihii waa la xidhay walxaal baa la xidhay alleylu habeenku muqmiru uu yahay mid dayaxiisa dharaariyey wa shuddat waa la adkeeyey liiyaatin yacnii maaragtay liajli xaajaatin madaayaa gaadiidyaalo wa arxulu waana la rarto la guur lama joogo wey khalaas faqad xumat alxaajaatu walleylu muqmiru xummat waa la go'aamiyey yacnii maaragtay arrinku waa soo dhammaaday wey ay qudirat waa la qadaray alxaajaatu danihii iyo ujeedkaan lahaa iyo waxaan raboo dhan hoostaan ka xariiqay wey waleylu muqmiru xalay habeennima qad qudiya leyl ma maqasho weliga habeennimaan hawlaha isku qoofalay way dhammaatay wey wa shuddat waa la xidhay liiyaatin liajli iyaatin yacnihii maaragtay dana darteed madaayaa gaadiidyaalo wuxuu ka wadaa macnaheeda awrtii iyo gaadiidkii aan qaadan lahayn ku anbabixi lahaa way ii diyaarsan yihiin wa arxulu geedigiina waaba taagan yaha wey haddaan raxiladii waana idinka tegayaa mana idinka joogayo yacni maaragtay meel aan joogana ima taallo reeraha iyagii baad dhammayseen warkaas ayuu markaa waxa weye maaragtay ayuu fooda ka qaaday markaa idaa wa fil ardi wa dhulka dhexdiisa waxaa ahaaday man'a yacnii meel loo iisho meel loo cararo meel yacnihii la ahaado ayaa ahaaday buuri yacnii man'aga waxaa la yidhahdaa almawdicu albaciid loo cararo oo loo fogaado oo loo sibqado oo loo durko wa fil ardi dhulka dhexdiisa waxaa ahday a makaanu fogaansho ayaa ahaaday lilkariimi qofka wanaagsan uu u fogaado u cararo caniladaa dhibta xaggeedana uu kaga cararo wa fiihaa arada dhexeeda waxaa ahaaday hee eh, mutacazalu meel loo cusloobo oo loo cararo oo loo daqaqamo oo loo fogaado oo lagu baxsado liman yacnihii duul ayay u ahaatay wey yay u ahaatay khaafa ka baqay alqilaa cadho iyo dagaal iyo xin iyo xiqdi iyo waxa waxaweye in eh, loo maleega maxaan ku dhahaa iisheeg dhibaatooyin lacamruka kasami maa fil ardi diiqun cidhiidi kumaha cala mri'in shaksi dushi shakhsigaasoo saraa guureeyey raaqiban xaala kownihii uu wax quudarraynayo oo amase raahiman xaala kownihii yacnii markaa waxa weeye uu yahay mid baqaya walxaal wa isaguna yacqilu uu yahay mid caqli lahoo feejiganoo wax walbao dhan la socda bud wa fi lardi man baa uu ku ahday lilkariimi can iladaa dhibka uu kaga cararo man a waa makaanu ahaansho wey makaanu tegid wey makaanu fogaansho wey meelahaasuu iska tegayaa wey ikhtaribti oo kaleeta wey wa fiiha eh, fi lardi mutacazalu baa ahaaday meel lagu durko lagu caro lagu cusloobo yacnii ictazil soo maaha yacnii ka dheerow oo ka fogow liman dulkhaafa baqay alqilaa maa wadacaka rabbuka wamaa qalaa oo kaleeta wey lacamruka ayay qasamii dhaartay lacamruka eh, yacnii maaragtay cimrigaaga ayuu qasamii dhaarteedu ahaata wy maa fi lardi dhulka dhexdiisa ma ahan alcumru huna alxayaatu walbaqaa wa fiihi luuqaatun alaaa saddex luuqo yacni maaragtay ayaaba lagu akhriyaa waxbay nagama gelin haddii loo baahdana waaba sheegi karna caynta alcamru baa la dhihi karaa waxaa kaloo la dhihi karaa alcumru waxaa kaloo la dhihi karaa yacni maaragtay oo iyadana loo xarakeeyaa miimka in la reebo oo maxaa la dhihi karaa bifatxi alcayni wa iskaani almiim marka muxuu noqday alcamru wa bidami alcayni wa iskaani almiim alcumru wa bidamihaa alcumru saddexda waa la akrin kara marka ina luuqaan ku jirnaaye kama tegi karne lacamruka qasamihi maa fi lardi diiqun cidhiidhi ma aha cala mri'in shaksi shaksigaasoo saraan raakiban oo amase raahiban walxaalu wa isagu yacqilu uu yahay mid caqli leh oo waxa weeye wax kala garanaya oo wax fahmaya adaa bilahi towfiiq iftitaaxa inoo hado wa sala allahuma calaa nabiyina muxamedin wacala alih wasaxbi ajmaciin